alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamin xadiidka ay su-aashu ku saabsan tahay waa xadiidkii camr bnu lcaas qisadiisa ku saabsanaa oo markuu sakaraadayay uu ku dardaarmay marka la aaso xabaashiisa in la dul joogo qadar neef geela laga qalaayo oo laga qaybinaayo marka su-aashu waxay odhanaysaa cid kaleoo saxaabada ka mid oo saas samaysay miyay jirtaa wax shawaahid oo kale ma loo hayaa mise waa ijtihaadun isaga ka dhacay weeye jawaabteedu waxay tahay cid kaleoo saxaabada ka mid oo sidaa ku dardaarantay ama dalbatay maynaan maqal ahlucilmiga qaarkoodna waxay sheegeen inay tahay un ijtihaad ka dhacay camr alcaas waana sida asheekh ibnu baaz iyo asheekh fawsaan labaduba ay sheegeen waxaanay yidhaahdeen sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam sidaa ayn la raaco baa fiican saasay yidhahdeen fawsaan wuxuu ku daray haddii laakiin sidaa la sameeyana laa ba'sa oo intaa loo ducaynayo lagu dul sugan yahay fawsaan taasuu ku daray nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa saxaabada ma dul joogi jirin marka qofka la aaso qadar yar buu isdultaagi jiray dabeedna wuxuu odhan jiray istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tahbiita fa inahu alaana yus'al walaalkan ilaahay dembi dhaaf uga barya in ilaahay kalaamka xaqaa ku sugana ilaahay uga baryo u weydiiya waayo haddaa la weydiinayaa sidaasuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo sunnada nebigu sala allahu aley wasalam ay tahay gaarnimo waxaa lay weydiiyey darsigii shalay xadiis ku saabsan waa xadiiska tilmaamaya gabadha degdegaysa ee sidii wax markaa la riixayoo kale ah ma shaydaankii dabada ka wado oo kale ah ee doonaysay markaa inay xeedhada gacanta geliso wax ka soo qaadato waxaa ku sugan in nebigu calayhi salaatu wasalaam gacanteeda qabtay axaadiis kalena waxaynu ku aragnay maa massat yadu rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam yadda imra'atin qad gacanta rasuulku sala allahu aleyh wasalam qof dumara gacanteed marnaba ma taaban waxaa loo jeedaa qof dumara oo ajnabiyad ka ah oo aan zawjaadku qabay iyo dumarkii addoommadiisa ahayd midnaba aan ahayn marka xadiidkan maxaa lagu tawjiihinayaa bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waxaa lagu tawjiihinayaa inay gabadhani ahayd addoon yar inay ahayd oo sakiira ah ila waxaa dhici karta inaynay markaa qaangaadhba ahayn baa suuragal ah marka addoon addoonsaasa inay ahayd ayay marka aqbali karta ixtimaalaad kalena waa ka suuragal marka cala kulli xaal adilada kale la hayo ee mawduuca ku soo aroortay mid marka waxa weeye loo khilaafaya maaha fardan wa taqdiiran hadday dhacdabana nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu taabtay nebigu dee waa macsuum oo waa dhowran yahay ilaahay baa ilaaliyey markaa sidaas aawadeed inuu qof daliishado uu yidhaahdo dee anna waa taaban karaa ma noqonayso weliba dumarka addoommada sha'nigoodu waa ka fudud yahay dumarka axraarta ah oo dee ictibaar bay markaa uga sahlan yihiin saas aawadeed sida loo adkeeyey yacni markaa dumarkii xorta ahayd looma adkayn dumarka addoommada ah markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam shaygii markaa u bannaanaadaa yacni ee saasoo kale ah ee haddiiba laga soo qaado inuu markaa sidaa aynay ahayn oo uu taabtay yacni inay cid kale u bannaanaanayso ka dhalanmayso mayso licismati baabka boqol iyo saddex baabu maa yaquulu man duciya ilaa acaamin fatabicahu hayruh baabu maa yaquuluhu ay baabuladii kii baabkiisii weeye yaquuluhu uu odhanayey man duciya kii loogu yeedhay uu odhanayey ilaa tacaamin cunto loogu yeedhay oo fatabicahu uu raacay hayruhu cid kaloo aan loo yeedhin ay raacday kaa loo yeedhay cid kaloo aan loo yeedhin ay soo raacday wuxuu odhanayuu u baab yahay cid baa casumad loogu yeedhay waxaa la hebel iyo hebel iyo hebel yacni markaa kaalaya maanta oo ay raacaysaan nin kaloo afraad baa iska soo raacoo isagaan cid ugu yeedhin iyagu dee odhan maayaan markaysaa naga hadho hana raacay isagaa ku xidhay markay hadhow yimaadaan bay odhanayaan dee hebel aan yeedhin baa nala socda oo dee annagu iska soo kaayo raacay hadday og yihiin dee inaan loo yeedhin weeye dee haddaad u idantana wuu soo gelayaa haddii kalena wuu iska noqonaya ya xadiiska aan ahrino xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can abi mascuudin albadriyi radia allaahu canhu qaal abi mascuud albadri maxaa la odhan jiray magacii magaca abihi cuqbatu ibnu camrin cuqbatu bnu camrin albadriyi baa ku sugan haye beder ma ka qayb galay haye baaraka allah fiikum waa saa loo sheegay weeye abu mascuudin albadri waa cuqbatu bnu camrin weeye albadriyi beder baa loo nisbeeyey marka waxa mashhuur oo caana ah in la yidhaahdo waxaweye beder kama qayb gelin oo waa nisba eh, calaa hayri alqiyaas oo beder kama qaybgelin ceelka beder buu degay laakiin sida saxiixa qawigii waxa weeyaan waa inuu beder ka qayb galay waana sida marka imaam albukhaari laftiisu u arjaxaayo xadiis ku soo arooray fii saxiixi albukhaari baa jira oo fii kitaabi almaqaazi oo raawiga taabiciga wax ka warinaya uu leeyahay wa kaana miman shahida badra wuxuuna ka mid ahaa dadkii beder ka qayb galay buu ka mid ahaa saas aawadee xaafid ibnu xajar markuu sharxaayo wuxuu odhanayaa qowlka saxiixi waa inuu beder ka qayb galay markaa sidaas ayaa saxiixa saxaabiga cidda la kulantay ee taabiciga ahayd sanad ka caalisan oo sheegaya khilaafkiisa lama hayo ta kaleba hadduu nafyigu soo arooro nafyigu waa yani nafyu lagu xambaaraya ma haddii nafyi iyo marka isbaat ay sacaaridaan waxa la yidhaha almuhbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugayaa laga hormariyaa ka wax nafinaaya lianna maca almuhbiti ziyaadatu cilmin waayo ka sugaya waxaa la jirkiisa ahaatay cilmi dheeraha can abi mascuudin albadriy radia allahu canhu qaala wuxuu uhi dacaa rajulu inabiya sala allahu aleyh wasalam liطacaamin sanacahu lahu khamisa khamsa wuxuu uhi nin baa u yeedhay nebiga calayhi asalaatu wasalaam cunto daraaddeed buu ugu yeedhay cuntadaasoo sanacahu uu ninkaasi sameeyey lahu nebiga uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam biajli nabiyi sala allahu aleyh wasalam uu sameeyey wuxuu nebiga u sameeyey khamisa khamsatin xaal nebigu shan u shan yahay yacni shan uu ka mid yahay nebiga iyo afar nin oo kale ayuu u sameeyey fa tabicahum rajulun nin baa soo raacay dadkii loo yeedhay aan ka mid ahayn falammaa balaqa albaab markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo gaadhay albaabkii qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi inna haada tabicanaa kani waana soo raacay fa in shi'ta haddaad doonto an ta'dana lahu inaad u idanto haddaad doonto adinta lahu aad u idmaysa in shita haddaad doonto inuu noqdona rajaca waa noqonaya haddaad u idmi weydana waa noqonaya qaala wuxuu ihi bal aadanu lahu waa u idmayaa isagana waa u idmayaa yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiska waxaa laga qaadanayaa ruuxii loo yeedhay casuumadda loogu yeedhay haddaynay dacwadu iska ahayn mid caama aynay ahayn oo cid walba in laysaga yeedhaa aynay iska furnayn inay tahay mid khaasa aljafala iyo annaqara baa la kala yidhaahdaa dacwada iska caamka iska sii daysan cid walba isaga furan waa dacwat ljafala waa mid caam oo iska sii daysanoo cidna aan laga celinayn annaqarana waata ta khaaska baan annaqara waata cid gaar loo yidhi marka hadday tahay dacwada ama casuumaddu mid marka cid gaara loo yeedhaayo aan sii daysnayn oo iska furnayn ciddii loo yeedhun baa soo gelis cid kale hadday iska soo raacdo iyadaan loo yeedhin hadhow khiyaar waxa leh saaxibu dacwa ruuxii dadka u yeedhaaya casuumayay baa markaa door leh laakiin ciddii ay soo raaceen waa in marka ay sheegaan inuu iyaga soo raacay waa inay markaa sheegaan si waxaweeye markaa loogu idmo oo isagana cuntadan u cunaya dembi ayna ugu noqon ya dembi ayna ugu noqon ama waxa weeye marka loo diido ama loo idmo ya ila haddii yadaan loo idmin intuu iska soo galo dacwaduna khaas ahay dabeedna uu iska cuno dee waxaan lagu raalli ahayn buu markaa iska cunay isagiina dembi bay ku tahy marka in la yidhaahdo weeye kani waa na soo raacay marka dee haddaad u idantana wuu soo gelaya haddaad u diiddana waa noqonaya waa noqonaya dee qofkii waa ka xishoonayaaba dee inuu markaa yidhahdo waanu u wuxuuna cunto ay tahay marka waxay noqonaysaa si dimniya u idan inay ka dhigan tahay bay noqonaysaa qiso yaroo soomaaliyeed bay sheegaan oo yidhahdaan markaa nin baa soo raacay qolo oo markaasa qoladiisi war yuu la socdaa waryaad garanaysaa markii dambe lagu yidhi male waa laga shikiye markaasuu kanaan garanaya kii la cunayey kanaan garanaya buuri calaa kulli xaal waxaan loo idmin qofku inuu iska cuna maaha baabka boqol iyo afar baabu lakli mima yaliih cunista uu ka cunaayo halka soo xigtaa uu ka cunaayo ayuu u baab yahay wa wacdihi iyo waanada markaysa markaa uu waaninaayo ayuu u baab yahay iyo wa ta'diibi man iyo kii edbinta uu edbinaayo ayuu u baab yahay yusiibu aklahu xumaynaya siduu wax u cunayo yacnii aadaabtii cuntada aan markaa si waafaqsan ula imanayn in la edbiyo la wacdiyo oo sida saxan loo sheego ayuu u baab yahay afartan dabcadaha qaarkoodna waa boqol iyo can cumar bni abi salamata radia allaahu canhuma qaala wuxuu uhi kuntu ghulaaman fii xijri rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu uhi waxaan ahaan jiray ilmo yar oo fii xijri rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam dhabtiisa ku sugan bimacnaa gurigiisa kusoo koray guriga kusoo korayana dee waa gurigii hooyadiina waayahay wa kaanat yadii tatiishu fi saxfa waxay ahaan jirtay gacantaydu mid ku wareegta fii saxfati xeedhada mid ku wareegtay ahayd maadaamu inaan yar yahay marba gees baan wax ka soo qaataa buuli halka isoo xigta keliya waxba kama cuno geestaan doonaan marba ka qaata fa qaala lii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi yaa ghulaamu wiilow samillaaha allah magacow oo markaad cuntada cunayso bismillaahi ku bilow tacaala allah isagaa korreeye wa kul biyamiinik midigtaadana ku cun wa kul mimaa yaliik halka ku soo xigtana ka cun saddex aadaab buu u sheegay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay qowluhu tatiishu bikasri taa'i wa bacdaha yaaun musannaatun min taxtu macnaahu tataxaraku tatiishu waxay ku sugan tahay ta'da hoos dhiggeeda wabacdaha bacdaha yaaun musannaatun min taxtu waxay yani markaa ka dambeeya ya-ho isku labalay ma laba dhibcood xagga hoose ku leh macnaahu tataxaraku way dhaqdhaqaaqaysay weeye wa tamtaddu way u fidsamaysay ilaa nawaaxi saxfa xeedhada dhinacyadeeday u fidsamaysay oo ku warwareegaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam aadaabtii buu u laqimay saddex aadaabood buu u sheegay qaladka uu samaynayay hal masaluunbuu inoo sheegay cumar ibni abi salama ee saddexdaba inuu khalad ka galay yacni xadiisku kutusin maayo waqhtiyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam qof shay ku qaldamay baa waxaa laga yaabaa faa'iide kaloo ziyaadaa inuu nebigu ugu daro oo intuu qaldayay bes aan loo sheegine wax kale loogu daro saddex aadaabooda cuntada ku saabsan baa la sheego uu nebigu markaa waxawan yacni ku waaniyey yacnii ilmaha yar wuxuu u baahan yahay edbin ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay sida aadaabta wanaagsan in loo yacni marka la amro oo la yidhaahdo saa iyo saa iyo saa yeel haddii aan aadaabtii wanaagsanayd la amrin aadaabtii wanaagsanayd iska garan maan waxay u baahan tahay baris baris bay u baahan tahay wuxuu yidhi markaa wiilow sami illaah bismi illaahi ku bilowo cuntada markaa bisimka u qabo waa aadaab halka ku soo xigtana ka cun waa aadaab labaad midigtana ku cun wa kul biyamiinik wa kul mima yaliik marka tuuqaldaya iyo qaar kaleba aadaabtu saxani siday tahay buu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu u sheegay sidaas ayuu markaa u sheegay in ruuxa halka soo xigta ka cunana culammada qaarkood waxay ka qabaan inay waajib tahay siiqaduna waa amar walamru yaqtadi alwujuub oo imaamu shaafici wuxuu yidhi qofku hadduu ka cuni waayo halka soo xigtee meesha kale uu ka cuno waa ku dambaabaya asin buu ku noqonaya waa ku dembaabaya marka amarka ayuu ka qaadanaya wa kul mima yaliik midigta in lagu cunaana waa waajibo oo waa amar walamru yaqtadi lwujuub bisimka in loo qabtaana waa waajib sida saxiixa ah waa waajib waa saddex aadaaboode saddexduba yacni waajiba weeye yacni sunnadaa sidaasa marka la leeyahay sunnada marka loogama jeedo tii muqaabilu alwaajibka ahayd ee sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay taa laga tilmaamaya culamada qaarkood ashyaada qaarkood ka qaba inay sunno tahay waa jiraan oo sunnadii muqaabil waajibka ahayd ku xambaaraya laakiin saxiixu waa sida aynu tilmaannay inay waajib yihiin xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can salamata bni lakwaci radia allahu canhu ana rajulan akala cinda rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam bishimaalih salamata bnu lakwac saxaabiga la yidhaahdaa waxa uu sheegay ana rajulan akala cinda rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam oo ka mid ahaa saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam mujaahidiinta ahayd ee jihaadaysay waxaanu ahaa nin aada u dheerayn jiray buu ahaa yacni faraska orodkiisoo kale ama dheerayntiisoo kale u dheerayn jiray haddii ordo nimaan la gaari jirin buu ahaa saas aawadee cadowga markaysa markaa waa rafaadin jiray inuu markaysa marka waxaan yani eryado dabeedna markaysa markuu wax gaadhsiiya haddana ka cararo yani orodna iyagu ku gaari maayaan iyaguna orod kaga baxsan maayaan iyaguna orod kaga baxsan maayaan isagana orod ku gaari maayaan ana rajulan akala cinda rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam nin baa cunay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam agtiisa ayuu wax ku cunay bishimaalihi bidixdiisuu wax ku cunay fa qaala markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kul biyamiinik midigtaada ku cun qaala wuxuu idhi ninkii laa astatiicu ma kari karaayo qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam lastatacta ha karin ma yidhi ma awoodo ha awoodin baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa habaara maa manacahu ila alkibru uma diidin kibir mooyaane wax kale uma diidin famaa rafacahaa ninku gacantii sare uma qaadin ilaa fiihi afkiisa dib sare uguma qaadin rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey yacni midigtiisii dib markaa uguma qaadin yacni marka afka ma gaadhsiin yacni gacantii waxay noqonaysaa ama inay qallashay amayna go'day xadiidka waxaa ku sugan maa manacahu ila alkibru riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi qaala araawi maa manacahu ila alkibru marka hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kama mid ahaa maa manacahu ila alkibru ee waxa weye hadalka saxaabiga marka saxaabiga ayaa odhanaya maa manacahu ila alkibru cidda marka arrinkani ka dhacay ee riwaayadani ay ibhaamisay ee qarisay riwaayaad kaloo magacaabayaa jira oo waxaa la odhan jiray busr bnu raaci alcayr ayaa la odhan jiray qaarna alciir bay u dabdiyeen laakiin sida fiican waa alcayr busr bnu raaci alcayr riwaayaadka qaarkood oo saxiixa bay ku soo aroorto mustakhrajka abu cawaana ka mida ibnu xibbaan baa ka mida daarimi baa ka mida riwaayaadkaas ayaa magacaabay bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen bushri baa la odhan jiray laakiin waa tasxiif siday ku saxan tahay waa busr bnu raaci saas weeye waxay se culammadu isku qabteen ninkani ma wuxuu ahaa munaafiq buu ahaa mise saxaabi buu ahaa qaadiciyaadu waxau yidhi munaafiq buu ahaa maadaama xadiiska ay ku sugan tahay maa manacahu ila alkibru nawowi ayaa tacaqubay waxauu yidhi intaasi ma caddaynayso inuu munaafiq ahaa caddayn mayso kibirku inuu ruux ka dhacana oo mas'alo mucayana uu kibir kula yimaadana dee waa macsiyo macaasida ka mid a oo mid munaafiqnima ku sugnaanaysa maaha mid munaafiqnima ku sugnaanaysa maaha ninkanna waa nin saxaabiya ah oo la yaqaan weeye oo munaafiq ma aha busri munraaci nin munaafiqa ma aha waa nin saxaabi ah nin saxaabiya weeye ha yeeshee culammada qaarkood baa waxay yidhaahdeen sida xaafid ibnu xajar oo kale waxaa laga yaabaa wakhtiga xaaladani ay dhacday inaanu markaa islaamin qabla islaamihi ay tahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu agtiisa wax ku cunay nebigu sidaa ku yidhi dabeedna markaa kibirkaasi u diiday dabeedna markaa nebigu habaaray marka wuxuu aqbali karaa in qabla islaamihi ay tahay intaanu soo islaamin saxiixa ibnu xibbaanna waxaa ku dhacday baabaysi loo baabaysanayo xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu gaalada qaarkood habaaray in habaarkii ku dhacay dabeedna xadiidkan ayuu keenay marka isagana saniciisa waxaa ka muuqata inuu markaa leeyahay wakhtigan uu nebigu habaarayo calayhi salaatu wasalaam muslim ma ahayna gaal buu ahaa marka bacdu lmushrikiin inuu nebigu habaaray isla markiibana habaarkii ku dhacay ayuu u baabaystay calaa kulli xaal siday doontaba ha noqotee saxaabigan magiciisu waa sidaas waxaanay culamada qaarkood leeyihiin waxaa laga yaabaa in qabla islaamihi ay tahay goortan uu nebigu habaarayo calayhi salaatu wasalaam wallaahu aclam waxaa laga qaadanaya qofka marka mukhaalafo samaynayo sharciga khilaafaya in markaa munkarkii laga reebaayo macruufkana la amrayo man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi marka inkaaru almunkar ayaa laga qaadanaya macruufkii qofka in la amro xumaantana laga reebo waxaa kaloo laga qaadanaya qofkii waxa weeye ku adkaysta xumaantii oo ka fuqi waaya oo kibiru marka waxawaye kibraayo aawadeed ugu adkaysta inuu habaar mutaysanayo la habaaro sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu habaaray ou yidhi lastatacd ha karin waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka cudurdaar markaysa markaa mar haddaanu ku sugnayn ee waxaweeye sharcigii uu iska diidaayo inuu hoggaansamo nooc kibira inay tahay alkibru batarulxaqi wa khamdu nnaas xaqa in la diidaa la yidhahdaa kibirka iyo dadkaan la yasoo la xaqiro waxaa kaloo laga qaadanayaa ducadii nebiga sala allahu alay wasalam in la ajiiboo la aqbalay dacawaadka nebigana calayhi salaatu wasalaam markiiba in la aqbalo isla markiiba la arkaana waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati ashyaada nebinimadiisa caddaynaysay ka mid tahy ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen nebiga ducooyinka laga soo wariyey isla markiiba aqbalaaddeeda la arkay ilaa boqol iyo konton duco waa gaadhaysa ilaa boqol iyo konton duco waa gaadhaysa oo axaadiista kala duwan ku soo aroortay calaa kulli xaal waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwatih nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa waxyaalaha caddaynaya ka mid baabka boqol-iyo shan baabunahyi can ilqiraani bayna tamratayni wa naxwihimaa ida akala fii jamaacatin ila biidni rufqatih baabunahyi wuxuu u baab yahay reebista la reebaayo can ilqiraani lamaanaynta laysku lamaanaynayo bayna tamratayni laba xabadood xabadadoo timira laysku lamaanaynayo wa naxwihimaa iyo wax la mida laysku lamaanaynayo idaa akala fii jamaacatin hadduu shaqsigu wax cuno koox dhexdeedna uu wax ku cuno oo jamac markaa uu wax la cunayo yacni maca jamaaca ila biidni rufqatihi in laga reebaayo mar walba inuu isku lamaaneeyo laba xabadood oo timira maruu afka wada gashado in loo diidaayo iyo ashyaada kale la midka xabad xabadda loo qaato inuu laba afka wada gashado in loo diidaayo ilaa biidni rufqati iidankooda xaaluu ku dheehan yahay dadka kale wax la cunaya mooyaane haddii kale in laga reebaayo inuu laba isku lamaaneeyo saa loo diidaayo yacni waxaa laga tilmaamaya marka dad jamci wax wada cunayaan yacni akara min shaksin baa wax wadaagaya waxaa la wadaagayaana waa wax xabad loo qaato sida timirtoo kale in ruuxu laba aanu afka wada gashan iyo wax ka badan in loo diidayo haddaanu idan u haysan laakiin haddii loo idmo way bannaan tahay dhibi kuma sugnaa wakada hadduu og yahay inay ka raalli yihiin oo cuntadu iska badan tahay oo yacni inay ka raalli yihiin la og yahayna xaaladda caynkaasana iyadana waxba dhibi kuma sugna yidhahdeen culammadu xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can jabalata bni suxaym qaala asaabanaa caamu sanatin maca bni zubayr jabalata bna suxaym waxa uu yidhi asaabanaa waxaana haleelay caamu sanatin sannad abaaraana heshay sannada abaartaa loo jeedaa caamkana waa yacni sannada lafteeda sanana waxaa loo jeedaa abaartii caamu qaxdin bay ka dhigantay asal ahaan sana iyo caam waxaa loo isticmaalaa markay barwaaqo tahay oo la ladan yahay caam baa lagu itlaaqaa waayo caamku waa iska min alcawm oo dee waa iska dabaashi wey marka sanaddu markay barwaaqo tahay caam baa la yidhaahdaa markaynay barwaaqo ahayna shadaa'id iyo dee dhibaatooyin iyo wax jiraan iyo abaaro iyona sana la yidhahdaa sana la yidhahdaa sanadana in abaarta la yidhahdana waa jirtaa marka caama sanatin ay caama qaxdin sannad abaara ayaanna heshay maca bni zubayr ibni zubayr la jirkiisa ayayna heshay yacnii zamankii ibni zubayr farusiqnaa tamran markuu imaarada hayaa loo jeedaa farusiqnaa waxaana lagu arsaaqay tamran timir baana lagu arsaaqay wa kaana cabdullaahi bnu cumar radia allaahu canhumaa wuxuu ahaan jiray cabdullaahi bnu cumar yamuru bina midna soo mara ayuu ahaan jiray wa naxnu naakulu wuxuuna soo mari jiray walxaal naxnu annagu naakulu aanu cunayno timirtii ayuuna soo mari jiray fa yaquulu markaasuu wuxuu odhan jiray laa tuqaarinuu ha isku lamaanaynina oo labalaba ha u qaadina fa ina anabiya sala allahu alayh wasalam maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam nahaa can aliqraan lamaanaynta la ysku lamaaninayo timirta oo labalaba loo qaadayo oo sida afka loo gashanayo nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam uma yaquulu intaa dabadeed buu wuxuu odhan jiray ilaa an yasta'dina arajulu akhaah intan dambe yacni markaa ibnu cumar ayaa fiqhigiisa ku odhanaya ilaa an yastaadina inuu markaa idan dalbo mooyaane alrajulu ninku idan dalbo akhaahu walaalkii ka idan dalbo loo idmo mooyaane haddii kale labolabaha isugu lamaanayna muttafaqun calayhi waa laysku waafaqay oo bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa timirta in markaa loo qaado xabad xabad loo qaado haddii jamac lagu cunaayo oo laba qof ama wax ka badan ay wada cunayaan haddii idan aan loo haysan hadduu ruuxa loo idmo u idan qaato dhibi kuma sugna haddii la og yahay kuwa kale inay ka raalli yihiinna dhibi kuma sugna iyadana dhibi kuma sugna waxaa lasoo soo bacdu saxaaba markay dhacdo laba inay qaadaan inay odhan jireen war labaan qaaday idinkuna labalabeeya ya labaan qaadaye idinkuna labalabeeya waayahay wa naxwihimaa markuu ku yidhi waxaa soo gelaya ashyaada kaleee midhmidhka loo qaado masalan beerkiioo kale la googooyey oo markaasaa dabeedna markaa waxaa laga dhigay xabad xabad yar baa laga dhigay dee labiyo saddex inaad isku qaado ma aha iyadoo dadkii kale ay markaa mid mid qaadayaan idanna aanad u haysan ama waxa weeye markaa cinab iyo wax la mida ayaa markayse markaa waxaan yani la xabad guranaya waxa weeye wa naxwihimaa bay soo gelaysa wa naxwihimaa ayay soo gelaysa wahaakada baabka boqoliyo lix baabu maa yaquuluhu wa yafcaluhu man yaakulu walaa yashbac baabu maa kii baabkiisa weeye yaquuluhu uu odhanaayo wa yafcaluhu uu samaynaayo man yaakulu kii wax cunaaya walaa yashbacu aan dhergaynin wuxuu odhanaayo iyo waxa uu samaynaayo ayuu u baab yahay xadiiska toddobaqoyotoddobyo afartan dabcdaha qaarkoodna waa toddoba boqoliyo shaniyo konton can waxshi xarbin radia allaahu canhu ana asxaaba rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalama qaaluu yaa rasuula allah waxshi ibnu xarbi saxaabiga la yidhaahdo waa saxaabi macruufa waa saxaabigii waagii hore intaanu islaamin xamsatu bnu cabdilmutalib dilay weeye waxshi ibnu xarbin wuxuu ahaan jiray addoon buu ahaan jiray addoon ayuu ahaan jiray waxaanu ahaa nin xabashi ah oo liishaanka yaqaana ayuu ahaa waxaa dhacday xamsatu bnu cabdilmutalib maalintii beder wuxuu dilay ducayma ayuu dilay oo raggu laaye ka mida yacnii aad buu maalintaa gaalada u baabi'iyey aad buu u laayey haatii umayatu bnu khalaf markii la qabtay cabdiraxmaan ibnu cawf u qabtay uu ku yidhi maalintii beder waa ninkii walba riishada sitay muxuu ahaa markaasuu xamsu ahaa markaasuu daaka aladii facala bina alafaaciil kaasi waxa weeye waa kii nagu sameeyey wax abbaas nagu sameeyey ya wax abbaas nagu sameeyey xamsatu bnu cabdilmutalib maadaama uu dilay tucayma uu dilay tucaymatu bnu cadiy bnu khiyaar ayuu dilay oo mudcim bnu cadiy uu ahaa yacni markaa qaraabadiis ahaa dabeed marka waxa weeye mawlahaygii buu yidhi yacnii sayidkaygii oo ah markaa mudcim ibnu cadiy ayaa wuxuu igu yidhi maalintii uxud haddaad disho xamsatu bnu cabdilmutalib aad disho xor baad noqonaysa anigu wax kale uma soo bixin cid kale inaan la dagaalamo iyo cid kale inaan dilo toonna uma soo bixin xamse inaan dilo si aan xorriyaddayda u helo ayaan usoo baxay dagaal kalena maba gelinba xamsun baan eeganaya waxaa soo baxay buu ihi markaas sibaac ibnu ummi anmaar ayaa mubaarase u soo baxay maalintii uxud wuu ihi hal min mubaaris nin gaalaa soo baxo sibaac la yidhahdo xamsa u baxay markaasuu yidhi waxa weeye yabna muqaticati eh, alabdaar sibaac hooyadii hablaha gudi jirtay tii buu ku dhaleecaynaya markaasuu wuxuu yidhi warkii hooyadii markaa hablaha gudi jirtayow atuxaaddu allaha wa rasuulah ma ilaah iyo rasuulkiisaaad muxaadaad ku samaynaysaa waa ku cararo wuxuu ka yeelay buu idhi ka amsi daahib sidii waxaan jirin qalaf markiiba dhulku yaalla waan ka baqay buuri haddaan waxshi ahay ninka ninkasaa waxu dilaya meel baan iskaga gabaday buuri leebkiina siina waa sitaan waa soo noqday dee isagu dagaalkii kuma jiro oo yacni meel buu ku gabbanaya dagnaanu buu doonayaa inuu eegto oo uu mar kale bugto halkaasaa dabeedna markaysa markaa halkaa eh, gumaarka ayaa markaa waxaa ka faydantay diricii dagaal ayaa sare uga yara qaadmay halkii baan dabeedna ka liishaamay buuhi oo la eegtayoo bartii baan kala bogto ku sii daayey halkii bay markaa waxban ka gashay xaggan kale ee markaa ku dhow misigta ayay ka baxday dabeedna wuu dhacay kacbu isiri waa kici kari waayey yacni sidaas ayuu markaa ku dhacday qisada marka isaga markaa isagaa ka warramaya marka dambe xoogaa waxaa caana inay marka hindi sabab u ahayd baa caan ah dilka la dilaayo xamse oo iyadu waxshi ku dirtay laakiin warka noocaasi ma sugna siirooyinka taasaa ku caana laakiin tani waxay ku taallaa fii saxiix bukhaari saxiixay ku timi baabu qatli xamsati bni cabdilmutalib baabka ah ee kitaab kitaabuulmaghaazi ayuu bukhaari ku keenaye ayaa bukhaari ku keenaya sidii baa markaa xamse uu ku nafbaxay markii maka lagu noqday waxshi waa la xoreeyey waana looga dhabeeyey makaan iska joogay buuri maka markaan iska joogay ayaa maka islaamnimadii ku faaftay buuri halkii baan dabeedna markaysaa ka tegay oo daa'if baan qabtay buuri maka fadhi kuma yaal daa'if markaan tegey buuri ayaa wafdigii reer daa'if markay imanayeen baa waxaa laygu yidhi haddaad wafdiga raacdo waxba ku yeeli maayo ciddii wafdi ah ama markaa waxaan yacanii erge eh ahe la soo diro ergada markaa maxamed waxba ma yeelo wafdigii baan raacay buuri madiinaan tagnay nabigu way gartay wuxuu yihi waxshi baa tahay markaasuu haa waxshina waa islaamay marka markaasuu haddaad kari karto inaad wejigaaga iga qariso iga qari sidaasuu markaa waxshi u kacay xagga iyo markaysaga shaam buu qabtay ximis me la yidhahdo iska digay mar dambe nebiga kuma soo noqon cubaydullaahi bnu cadiy bnu khiyaar iyo jacfar ibnu camrin ayaa iyagoo xaggaa shaam qabtay bay waxay yidhaahdeen war waxshi baa halkan jooge aan sii marno cubaydilaahi ibnu cadiy ibnu khiyaarna waa reerkii dee waxa weeye markaa lahaan jiray waxshii ibnu xarbin cubaydillaahi ibnu cadiy ibnu khiyaar baa isa soo eh, soo hagoogtay oo jiq iska soo dhigay indhaha birtooda iyo labada addiin mooyaane wax kaloo ka muuqanaya ma jiro jacfar ibnu camrin bay isa soo raaceen waxshi markii loo sheego la yidhi halkaasu ku jiraa bay u tageen maa salaameen cubaydullaahi ibnu cadiy ibnu khiyaar baa ku yidhi may garanaysaa indhaha birtoodii addimadaa muuqanaya wax kale muuqan maaya saasuu u addimadiisana waa eegay markuu addimadiisana eegay indhihiisana eegay ayaa wuxuu yidhi cadiy ibnu khiyaar baa wuxuu guursaday qof dumara oo umuqitaal laodhan jiray buu guursaday inan bay u dhashay inankaasi markii la nuujinayay baan maalin soo qaaday gabadhii nuujinaysaan u keenay iyadoo markaa tulud saaran baan u dhiibay addimadiisu addimadaasay la ekaayeen addimadiisu addimadaasay la ekaayeen wakhtiganna waxaa ka soo wareeyey dee kontoneeye sanaa ka soo wareegay xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa waxay ku tusinaysaa dakaagiisa iyo fiira badnaantiisaay ku tusinaysaa qisadaasi bikamaaliha waxay ku sugan tahay fii saxiixi albukhaari bay ku sugantahay wuxuu halkii iska joogaba markii musallamat alkadaab uu soo baxay ayaa waxshi uu yidhi waa bal ninkaa dilkiisa aan markaa dilo suu xamse uu igaga beegmo oo kafaaro ugu noqday dagaalkii buu raacay dagaalkii markuu raacaan waxaan arkay buui markiisa nin weyn oo aada awru moodo buui ayaan arkay buui musallim buu sheegay halkaa labada naas u dhaxaysa baan marka ka leeshaamay leebkan ku sii daayey dhulku gala kadib baa marka waxa nin ansaari intuu markaa isagoo yaalla u tegey ayuu dee ka jaray marka wuxuu odhan jiray waxaan dilay khayrunnaasi iyo sharunnaasi saasuu odhan jiray can waxshiy bni xarbin radia allaahu canhu ana asxaaba rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam qaaluu yaa rasuul allah waxshiy bnu xarbin waxa uu sheegay in asxaabtii rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaaluu ay yidhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow inna na'kul walaa nashbac annagu waxbaanu cunnaa walaa nashbacu mana dherigno qaala wuxuu yidhi falacallakum taftariquun waxaa laga yaabaa inaad kala tagtaanoo qof waliba gaar wax u cuno qaaluu waxay yidhahdeen nacam lacallada culammada kuufiyiintu waxay qabaan wakhtiyada qaarkood inay istifhaam u timaaddo ay ka dhigan tahay miyaa kala tagtaan markaa wax cunaysaan shuraaxda qaarkoodna macnaha waa u fasireen waxay ku dhisan tahay qolada kuufiyiinta oo qabta lacalla inay istifhaamna u timaaddo qaaluu waxay yidhahaan nacam haa qaala wuxuu idhi faijtamicuu calaa tacaamikum cuntadiinna ku urura oo isugu kaalaya yacni wada cuna wadkuru sma allaah xusana magaca allahna xusan yubaarak lakum fiih waa laydin barakaynaya haddaad saa yeeshaan haddaa marka horena markaa jamac ku wada cuntaan magaca allahna ku xustaan waa laydin barakaynaya rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey ibnu maajah iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo axmed ayaa soo wariyey sanadka xadiiskana dacfa ku sugan oo waxshiy ibnu xarbi ibnu waxshiy ayaa ka warinaya aabbihii xarb ibnu waxshiy oo ka sii warinaya awowgii oo waxshiy ibnu xarbin ah yacnii inankiisii xarbi buu u bixiyey markaasaa inankiisina inankiisii u sii bixiyey waxshi marka inankiibaa aabbihii ka warinaya aabbihiina awowgii ka warinaya waa waxshiy ibnu xarb can abiihi xarb ibni waxshiyin can jaddihi waxshiy ibni xarbin saasay u dhacaysa marka labadaasaa xoogaa jahaala ku yara sugan tahayoo yacni markaa waxbaa ku yara jira xaggan hore qudheeda culamada qaar baa yidhi waxshiy ibnu xarbin dee nebiga calayhi salaatu wasalaam waxba kama maqalo waa kii markiiba dee markiisa markaa tegay markiisa xaggaa iyo shaam u dhaafay ma nebigu u tilmaamay inuu wejigiisa ka qariyo marka sidaas aawoodee waxba kama maqal ibnu xajar oo kale saasuu odhanaya laakiin taasi calaa kulli xaal waxba yeeli mayso maadaama marka saxaabi uu yahay oo markan wakhtiga nebigana calayhi salaatu wasalaam dee uu ahaa saxaabi qaangaadoo weyn marka uu yahay mursalu saxaabi baa la yidhahdaa waxba laguma cileeyo waayo saxaabi buu noqda mar hadduu saxaabi yahay aanu ahaynna markaa mid sabi ahaayoo aan mumayis ahayn wakhtigii nebiga aanu ahayne uu ahaa markaa mid dee weyn uu ahaa dee wixii markaa uu nebiga ka sheego walow saxaabi kaleba uga sheegee waxay noqonaysaa inaan marka waxba lagu cilaynin mursal saxaabi cillo kale haddaynay lahayn waa haabit waa mutasil buu ka dhigan yahy alxaafid alciraaqi waxau ihi sanadkiisu waa xasan albani kutubtiisa qaarkood sanadka waa daciifiyey sida takhriiju lkalimi atayib laakiin xadiidka wuxuu ku taxsiiniyey saxiixada maha dariiq kale in markaa waxshi lagaga soo wariyey ee adilada soo aroortee tilmaamaysa in jamac e, wax lagu cunaa baraka ay leedahay oo la barakaynaayo iyo waxa magaca ilaahay lagu xusa in la barakaynaayo taasuu marka waxaan yani yidhi markaa kuwaasaa quweynaya adilo iska caamo ku saabsan jamacin wax lagu cuno kuwaasuu sheikhu ku quweeyey calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa cuntadii in jamac lagu cuno magaca allahna lagu xuso in markaa barake laga helaayo saas aawoodee casuumadaha qaarkood marka la isugu yimaado in laha qof waliba gaar ha u gurtoo bilaydha la keeno waxyaalaha barakadu ku yaraanaysay ka mid cuntadii baa lasoo dhigayaa marka la keeno ayaa bilaydha iyo malqacdaa la keenayaa markaasaa la odhanayaa qof waloba intaa doonaysa ka guro qof waliba marka gaarkiisu deedna u guranaya ijtimaaca iyo jamaca in lagu cuno ayaa barakadu ku sugan tahay markaa taasaa mubaarak ahoo fiican baabka boqoliyo toddoba baabulmri bilakli min jaanib alqasca amarka la amraayuu u baab yahay bilakli cunitaanka la cunaayo la amrayo min jaanibi alqascati xeedhada dhinaceeda laga cunayo yacni dhinaceeda kusoo xiga laga cunayo wannahyi can ilakli min wasdiha iyo reebista la reebaayo ayuu markaa u baab yahay can ilakli cunitaanka laga cunayo min wasdiha bartankeeda laga cunayo wasdiga sinka waa la reebaya horaynu soo sheegnay wasti iyo wasat farqiga udhaxeeya oo wasdigu inay tahay tabayn la macno ah waa wasti ta marka mutawasit shay marka waxa weeye laba shay u dhaxeeya oo kale markaa na wasat baa la yidhahdaa kale nusakha qaarkood xoogaa siinka way kordhigayaan laakiin sida saxani waa in markaa la reebo xadiiskana culammadu dabdun bilxuruufiba bay sameeyeeno siinku inuu reeban yahay walaa taakulu min wasih bisukuuni siin inuu yahay bay shuraax badani nas nasdarayeen fiihi qowluhu sala allahu alayh wasalam waxaa ku sugan hadalkiisa uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam wakul mima yaliik ka cun halka ku soo xigto ka cun muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka waa amar haddii jamac lagu cunaayo qofku halka soo xigto waa inuu ka cunaa halka soo xigto waa inuu ka cunaa xadiidka toddoba boqol iyo siddeed iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo toddobiyo kontone wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal albarakatu tanzilu wasta acaam albarakatu barakadu tanzilu waa soo degaysa wasta aacaam ay bayna aacaam cuntada dhexdeeday ku soo degaysa halka bartanka ah fakuluu min xaafatayhi ka cuna labadiisa dacal ka cuna cuntada labadeeda dacal ka cuna walaa taakulu min wasdih bartankiisa ha ka cunina rawaahu abu daawuuda watirmidiy waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasana oo saxiixa eh, xadiiskan waxaa laga qaadanayaa cuntada marka la cunaayo in dhinaca laga cuno oo aan bartanka laga cunin qof waliba dhinaca soo xigta uu ka cuno sababtuna waxay tahay bartanku waa halkii barakadu ku soo degaysay dee haddii bartankii laga cuno kaannahu barakadu ay yaraanayso marka siduu qofku u wado marka ha gaadho yacni qof waliba geestiisa ha ka soo gaadho bartankee laakiin marka hore bartanka yaanu ka qaadanin oo ka cunin waa nahyi nahyiga caynkaasaa culammada markaa qaarkood waxay yidhahaan waa litansiih alimaam annawowi wuxuu odhanayaa nahyigu waxa weeye waa maxmuulun cala tansiih karaahatu tanziih baa lagu xambaarayaa buuyi laakiin waxaa tacaqubay isnawi baa tacaqubay oo wuxuu ku tacaqubay shaafici wuxuu nasgareeyey inay xaaraan tahay lafdigiisu umka ku yidhina wuxuu ahaa shaafici fain akala mima yali hayrahu aw min ra'si atacaami asima bilficli aladii facalahu ida kana caaliman binahyi nabiy sala allahu alayh wasalam saasuu imaamu shaafici umka ku yidhi wuxuu yidhi hadduu ka cuno qofka kale halka xigta ka cuno aanu xaggiisa ka cunin qofka kale xagga xigtuu ka cunay ama cuntada marka waxaweye madaxeedu halka bartanka abuu ka cuna waa ku dambaabayaa ficilkaa uu sameeyey hadduu garanaayey in nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam hadduu garanaayey ficilkaa uu sameeyey waa ku dambaabaya ee nahyigu waxa u asala taxriim annahyu yaqtadii taxriim wax ka leexiye haddaan lahayn xaaraannimo ayuu keensadaa geesaha kale in wax laga soo qaato culammada qaarkood waxay ka reebeen marka cuntadii ay kala duduwan tahay oo anwaacdii cuntadee la doonaayey meesha la keenayba anwaac ah qof baan xaggiisii waxba soo xigin maaha intii soo xigtay intuu cunay haddana inta kale inuu tallaabaya maaha geese kalea markaysa waxyaalo kale yaalliin geestiisana waxba ma yaalliin yacni markaa waxyaalahan kale la dul saaro cuntada ama hilib ha noqoto ama waxyaalaha markaysa markaa kale la saarsaaro ha noqotee yani la jecel yahay taa inuu ka soo qaato dhibi kuma sugna saasay culammada qaarkoodu yidhaahdeen may hadduu keligii yahay dhibi kuma sugna geestuu doonu ka cuni karaa laakiin barakada inuu daysto weeyo sida markaa uu ugu soo degto meesha aanay uga go'in oo uu markaa waxaweye siduu yacni u wado dee u gaadho marka calaa kulli xaal haddii ay eh, noocyaal kala duwan tahay culamada qaar baa ka reebay xadiis sanadkiisa dacfi ku jirana waa ku soo arooray xadiisu cikraash ayaa ku soo arooray marka culamo badanna saasay yidhaahdeen xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo iyo waa can cabdilaahi bni busrin radi allaahu canhu qaala kana lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam qascatun yuqaalu laha algharaa wuxuu uhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u sugnaatay qascatun xeedaa u sugnaatay waa xeedho weynoo toban nin oo kale deeqda ama dhergisa qasca iyo saxfa qascadaa weyn saxfadaa yar saxfadu waxa weeye waa duuna daalik shan nin ama wax ka yar ayay iyadu dherginaysaa laakiin qascadu ilaa toban nin bay dherginaysa ugu yaraan bacdu yidhi waxa weeye toban wax ku dhowaa dhergin kartaana waa jiraan oo aan tobanka ku qaydin qaala kaana linabiyi sala allahu aleyh wasalam qascatun yuqaalu laha alghara nebiga waxaa u sugnaatay xeedho la odhan jiray alghara waa tii caddayd weeye caddaantaana waxaa laga tilmaamayaa ashyaada laga buuxiyey ama baruura ha noqoto ama ashyaa kale ha noqotee ayaa marka alghara loogu magacaabay ama waxaa laga tilmaamayaa xeedhadaas sida marka loo buuxin jiray ayaa ammaan la ammaanaya alghara loogu magacaabay algharaana waa taaniis alaqar marka waxa weeye guran muxajaliin waa yani caddaantii weeye yaxmiluha arbacatu rijaal xeedhadaasoo afar nin ay qaadaan yacni marka waxa weeye ay xeedhadaasi buuxdo afar nin baa qaada addaahir sida ay yidhaahdeen toban nin bay dhergeysaa inay kaba badan tahay baa ka muuqataa ya ee waxaa dhici karta tobanku inay tahay inta ugu yar ee dee wax ka badanna markaysa markaa inay dhergiso ay dhacdo yaxmiluha arbacatu rijaal afar nin ay qaadaan xeedhadaasoo afar nin ay qaadaan falamma adxaw markay barqaysteen oo goortii barqada galeen adxaw bimacnaa dakhaluu fi duxaa hamsadu waa liddukhuul oo amsaa dakhala fi lmasaa asbaxa dakhala fi asabaax yacni waxa weeyaan adxaana waa dakhala fi duxaa falammaa adxaw markay barqaysteen oo goor barqa ay galeen wa sajaduu duxaa salaaddii duxadana ay tukadeen sujuud baa laga cabbiray min baabi itlaaqi ljuz'i wa iraadati alkulli weeye salaatu duxaana ay tukadeen utiya bitilka alqasca xeedhadaasaa la keenay yacnii waqad surida fiiha iyadoo sariid lagu sameeyey sariidku waxa weeye waa sabaayad iyo maraq markaa iyo hilib laysku daray ayaa la yidhahdaa ida ma alkhubza ta'dimuhu bilaxmin fadaka amaanat allahi sariidu waa kii shaacirku yidhi ida ma alkhubza ta'dimuhu bilaxmin haddaad markaa sabaayadda aad ku eh, iidaanto hilib yacni hilib iyo maraq fadaka amaanat allaahi sariidu yacni kaasi ammaanada ilaahay baan ku dhaartaye eh, waa sariid buuyi sariid weeyaan buui shaacirkaasaa odhanay xalifka ammaanada uu ku dhaaranayaa waa sidii uun qolyaha adabku waxyaalo aan wakhtiyada qaarkood aan loo fasixin ay odhan jirin waa yahay waqad surida fiiha iyadoo sariid lagu sameeyey oo bimacnaa sabaayad iyo maraq iyobaa markaysa marka waxaa laysku futeeyey hilibna wax kaga jiraan faltafuu calayha way ku soo urureen faltafuu calayha waa ku soo urureen nusakha qaar markaa fa'da shidkii waa ka dhacay laakiin saxdu waxay tahay inay shidantay waa iltifaafkii way isku soo waageereen falammaa kasuruu markay farabateen jasaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku fadhiistay ruugaggiisuu ku fadhiistay bimacnaa si urursan buu u fadhiistay labada ruug intuu ku fadhiistay ayuu markaa waxaweeye addimada eh, hoosena yacni iyagana markaa jirjirkooda uu ku fadhiistay bimacnaa sida salaadda atixiyaadka dhexoo kale loo fadhiisto oo laakiin adinkan aan la taagin midig cidhibtiisa aan la taagine isagana la goglo ka kale laga hor keenay qaabkaasoo kale u fadhiisto waa si urursan juubiga si kaloo loo isticmaalana waa jirtaa faqaala qaala acraabiyun nin reer miyaa wuxuu yidhi maa hadihi aljilsa qaab fadhigaasi waa maxay hay-ad baa laga tilmaamaya qaab fadhigaasi waa maxay qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi ina allaha jacalanii cabdan kariiman allah wuxuu iga yeelay addoon sharaf le buu iga yeelay walam yajcalnii jabbaaran caniidan igamana yeelin jabbaaran mid kibra oo caniidan madax adag xaqa khilaafa igama yeelin wuxuu iga yeelay addoon sharaf leh uma qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam intaa dabadeed baa rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi kuluu min xawaalayha dhinacyadeeda ka cuna ya xeedhada dhinacyadeeda ka cuna wadacuu dirwataha ka taga halkeeda sare ee yacni markaa kuruska ah ee ugu sarraysa halkaa ka taga yani bartankaa ka cunina dirwadu waa halkaa bartankaee ugu dheer yubaarak fiiha haddaa sidaa yeeshaan waa laydin barakaynaya rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin jayid sanad wanaagsan buu ku soo wariyey dirwatuha aclaaha dirwadeedu waa halka ugu sarraysa bikasri daali waxay ku sugan tahay daarka hoos dhiggiis wa dammiha iyo godaalkeeda durwatuha iyo dirwatuha labadaba waa la odhan karaa labadu waa bannaanyiin xadiidkan laftiisana waxaa laga qaadanayaa in cuntada la cunaayo marka la wadaagayo in hareeraha laga cuno halka bartankana inaan laga cunin baa laga qaadanaya waa meeshii barakadu kusoo degaysay marka haddaad saas samaysaan waa laydin barakaynaya marka bartanka haddii laga cuno waxaa laga fahmayaa in barakadii ay ka joogsanayso haddii kale laakiin barakadii waa ku socotaa barakaduna waa waxaa keensanaya nafcigan cuntadu ay wax ku tarayso ayuu aad u keensanaya in lagu intifaaco oo quwo iyo xoog iyo markiisa marka laga helo yacni marka cuntooyinka dee waa kala barako badan yihin waa kala barako badan yihin yacni saas yada wey waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa iyo siduu isu dhuldhigaayo yacni si ballaaro nebigu ma fadhiisanayn maadaama dad badani markaa ay cuntadii wada cunayaan inuu si urursan u fadhiisto ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u samaynayay ilaa ninkii reermiyigaa la yaabay qaabku u fadhiistay ya ilaa uu la yaabay marka meelaha cidhidhigoo kale si yacni urursan baa loo fadhiistaa oo ama waxa weeye labada rug inta la dhigto markaysa markaa labada adiinna in layska hor keeno labada cagoodna layska hor keeno oo lagu fadhiisto saa la sameeyo si kalena culammadu waa sheegeen bacdu ahlicilmi ay yidhahdeen waa mustaxab oo waa in addinka bidix lagu fadhiisto ruugga midigna la taago addinka bidix baa lagu fadhiisanayaa ya ruugga midigna waa la taagayaa taa lafteeduna waa si aad iyo aad u urursan baabka boqoliyo siddeed baabu karaahiyati alaakili muttaki'a kaashada la kahanayo ka wax cunayaa inuu wax cuno ayuu u baab yahay muttaki'an xaaluu markaa oo dangiigo inuu wax cuno kaashada la kahana ayuu u baab ama mutaki'an xaaluu addimada isdhaafsado si tarabuca u fadhiyo oo sidaa wax ku cuno in la karaahiyeysanaya wakhtiga uu cid wax la cunaayo qaabka inuu fadhiisto yani meeshiibu markaa ballaadhan tahay si ballaadhan buu markaa u fadhiisanayaa markaa meeshii buu cidhidhiya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi juxayfata wahbi bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi laa aakulu muttaki'a wax cuni maayo muttaki'an xaalan dangiigo wax cuni maayo culamada qaar waxay u fasireen anoo dhinac markaa u jiifo oo maa'il u ah oo u iishay dhinac ama suxulka dhigtay wax cuni maayo waxaa kaloo loo fasiray anoo mutarabbic ah oo addimada isdhaafsaday labada addin isdhaafsaday sidaa wax cuni maayo rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey qaala lkhaaabiyu khaaabi waxauu yidhi almuttaki'u huna mutakiu halkan huwa aljaalisu waa kii fadhiyey muctamidan xaaluu cuskaday calaa wiaain taxtahu firaash debacsan oo hoostiisa ku sugan bimacnaa uu ku fadhiyo xaaluu cuskanayo ku fadhiistay ayaa mutakia ah la yidhahda qaala wa araada wuxuu uga jeeday annahu laa yaqcudu cala alwitaa'i waalwasaa'id inaanu ku fadhiisanayn firaash jilicsan iyo barkimooyin inaanu ku fadhiisanayn ka ficli man sida kii ficilkiisoo kale inaanu yeelayn yuriidu doonaya alighaara farabadsiga uu farabadsanayo min aطacaami cuntada bal yaqcudu wuxuu fadhiisanayaa mustawfizan yani fadhi uu degdegayo si degdega u fadhiisanayo aanu si weyn u fadhiisanayn laa mustawti'an shay wati oo bimacnaa debicsan mid dalbaya aanu ahayn oo ku fadhiisto oo ruux hadduu markaysaa wax debicsan ku fadhiisto wakhti badan buu fadhin karaa sooma laakiin meel adag hadduu ku fadhiisto dee waxaweeye waa ruux aan doonayn wakhti badan inuu fadhiyo wakhti badan inuu fadhiyo aan doonayn muxuu idin qoray laa mumainan sharaxa laftiisuna muma'inantaasu qoraya laa muma'innan mid markaa xasiloonoo si xasilan u fadhiistay aan ahayn ama laa mustawti'an mid shay debicsan oo watii ah bimacnaa ku fadhiistay aan ahayn laa yaqcudu cala alwitaa'i waa kii kusoo soo yidhi mogti xadiiskana abu daawuud iyo bukhaari way wada wariyeen marka bukhaariga inuu ka dhacaa ka muuqata meesha sharx wuxuu tilmaamaya rawaahu lbukhaariyu abu daawuud wa ya'kulu bulqatan wuxuu cunayaa in yar oo sahay buu cunayaa bulqadu waa sahay weeye yacnii qadar yar baa looga jeeda hada kalaamu lkhaaabiy hadalkii khaaabi weeye uu ku fasiraayo muttaki a wa ashaara hayruhu cid kalena waxay tilmaantay ilaa ana almuttaki'a muttaki'u huwa almaa'ilu ka iishay inuu yahay calaa janbihi dhinaciisa u iishay oo bimacnaa xusulkoo kala dhigtay wallahu aclamu xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu karaahiyaystay isagoo muttaki'a inuu wax cuno muttaki'ana laba tafsiir baa lagu fasiray in laga tilmaamayo mutarabbica yacni waxa weeyaan addimada isdhaafsaday ee meel markaa waxa weeye yacni debicsanna ku fadhiistay maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam cunto badan inuu cuno aanu doonayn cunto yar uu cuni jiray yacni sidaa weyn uma fadhiisan wax debacsanna kuma fadhiisan waayo qofka doonaya cunto badan inuu qaataa sidaa u fadhiista oo firaashoo kale ama barkimo oo kale ku fadhiista marka dambena addimada isdhaafsada calooshiina waa kala toosaysaa markaa deedna wax badan buu qaadanaya laakiin hadduu si urursan u fadhiisto yacni waxa weeye cunto badan qaadan maayo wax badanna fadhin maayo marka waxaa laga qaataa in maadaama nebigu yidhi laa aakulu muttaki'an nowcan maa in laga fiican yahay oo karahatu tanziih ku jiro inay khilaafu alawlaa tahay ha bannaanaato laakiin in laga fiican yahay ayaa laga qaadanaya in laga fiican yahay baa laga qaadanaya marka khataabi waxa uu tilmaamay ma aha dadka qaar waxay moodaan buu yidhi muttaki'a in looga jeedo maa'ilkii gees u jiifsaday ama dayso xoloo kala dhigtay mase ah buu yidhi caynkaa taa uu khataabi diidayana culamada qaar diidmadiisa uma joojina way ku fasireen ibnu jawsi baaba ka mida qolyaha ku fasiray marka aksarku laakiin sida khataabi bay mareen badanku waxay u fasireen sida khataabi in looga jeedo shay debicsan oo faraashoo kale intaan ku fadhiisto addimada isdhaafsan maayo oo sidaa wax ku cuni maayo in saa la sameeyaana dee waa bannaan tahay laakiin waa laga fiican yahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can anasin radia allahu canhu qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalam anas wuxu uhi waxaan arkay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam jaalisan xaaluu fadhiyo muqciyan wuxuu fadhiyey xaaluu yacni markaa iqcaa u fadhiyey iqcaagu waxa weeyaan waa in yacni sida doonyaysadka ama digirin xidhkoo kale loo fadhiisto yacni labada sal baa dhulka la dhigayaa labada ruugna waa la taagayaa ya saasaa iqcaaga looga jeeda iqcaagu siyaalo badanoo kala duwan buu ku yimi ilaa afar macno kala duwan buu ku yimi marba meelba si loogu isticmaalo laakiin halkan cuntada iqcaaga sidan baa looga jeeda iqcaa salaadoo la nahiyaa jira iqcaa salaadoo la sunneeyaa jira yacni marka waxa weeye anwaacu ku soo arooraa jira laakiin mawdican iqcaaga waxaa looga jeedaa sida uu sharaxaba ku caddaynaayo isagu fasirayo sheikhuba in labada sala dhulka la dhigto ee labada rugna la taago waa sidii ixtibaaga ama doonyaysadka ama digaran xidhka qaabkaasoo kale in la sameeyo weeye sidaa nebigu isagoo u fadhiya oo sida doonyaysadka ama digarin xidhkoo kale u fadhiya oo ya'kulu tamran xaaluu saa u fadhiyo oo ya'kulu xaaluu cunayo tamran timir cunayo ayaan arkay rawaahu muslim muslim baa soo wariyey almuqci huwa aladii yulsiqu alyatayhi bilardi waa ka ku dhejinaya labadiisa sal bilardi dhulka ku dhajinaya wayansibu saaqayhi labadiisa dhudhune addimadana taagaya labadii rug buu taagaya labada rug haddii la taago labadii dhudhune rugaguna xoogagiina waa istaagayaan iyaguna saa wey waa sida doonyaysadka ama digiran xidhka loo fadhiisto kolba saa u taqaan qaabkaa isagoo nebigu u fadhiya oo timir cunaaya ayaan arkay buuhi anas baa odhanaya xadiiskana muslim baa soo wariyey marka waxaa laga qaadanayaa sida tawaaducale in loo fadhiisto ayaa laga qaadanaya tawaaduc lala yimaado ayaa laga qaadanaya baabka boqol iyo sagaal baabu istixbaabi alakli bialaai asaabic cunista lagu cunaayo saddex farood jeclaysiga la jeclaysanaayo oo la sunnaynaayo ayuu u baab yahay iyo wa istixbaabi lacqi alasaabic iyo faraha in la muudsado marka cuntada laga faaruqo jeclaysadka la jeclaysanayo la sunnaynayuu u baab yahay wa karaahati masxiha faraha in la masaxo in la nacayo la karaahiyeysanayo qabla lacqiha yadaan la muudsanin in la masaxo tuwaalka la mariyo taana in la karaahiyeysanayo u baab yahay wa istixbaabi lacqi alqascati xeerada marka xeedhada in la murdiyo in la jeclaysanayo oo la sunnaynayo u baab yahay wa akhdi luqmati hurmada in la qaato ayuu in la jeclaysanayo u baab yahay oo la sunnaynaayo allatii hurmadaasoo tasqudu minhu isaga ka dhacaysa iyo wa akliha cunista la cunaayo yacni waxaa yar ee dhacay ee cuntada ah marka laga bi'iyo waxaa ku sugan in la cuno yadana in la sunnaynayo la jeclaysanayo wa jawaazi masxiha in la masaxaa inay bannaan tahay farihii inay bannaan tahay in la masaxaa ayuu u baab yahay bacda alacqi markii la muudsaday dabadeed lagu masaxo bisaacidi dhudhunka lagu masaxo bisaacidi dhudhunka lagu masaxo masxigay ku tacalluqdaa waalqadami iyo adinka lagu masaxo wakayrihima iyo xubnaha kale ee jidhkiisa inuu ku masaxaa inay u bannaan tahay markuu muudsado dabadeed bimacnaa waxa weeye aadaab mutacadida ayuu baabkan ku kulmiyey sheikhu kow inay mustaxab tahay oo sunna tahay saddex farood in lagu cuno nabiga ku cuni jiray calayhi salaatu wasalaam marka cuntada laga faaruqo faraha in la muudsadaa inay sunno tahay iyaduna waa shay labaad yadaan la muudsanin in tuwaalka la yskaga masaxo inay karaahiye tahay iyaduna waa shayga saddexaad shayga afraad xeedhada cuntada inaan markaa yani iyadoo yani ku taaltaalla aan lagaga tegin ee markaysaa laga dhammeeyo laga murdiyo iyadana waxa weeye waa laga qaadanaya yani waxa weyan waa inay mustaxab tahay weeye yacni cidii hadday uga dambaynayso dee uu hambeeyo dee ciddaasi waa inay markaa ka dhammaynaysaa oo ka murdinaysa laakiin haddii cid uga dambaynaysa aynay jirin waxay noqonaysaa dee iyagu marka inay ka dhammeeyaan si aan barakadu u seegin cuntada wixii dhacay in la soo qaado laga biiyo wixii ku sugan dabeedna marka waxa la cuno inay sunno tahay iyaduna waxaweeye waa masaa'isha baabka ku saabsan yahay in waxaweeye eh, farihii marka la muudsado dabadeed in jidhka lagu masaxaa inay iyaduna bannaan tahay intaasoo dhan buu u baabyahay xadiiska toddoba boqol iyo labiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo koob iyo lixdan can bni cabaasin radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxau yidhi idaa akala axadukum طacaaman markuu midkiin cunto cuno ka faaruqaa loo jeedaa oo idaada mar baa loo isticmaalaa marka ficilkii laga faaruqoo la dhammeeyo falaa yamsax asaabicahu yaanu masixin farihiisa xataa yalcaqahaa ilaa uu ka muudsado yaanu masixin aw yulciqahaa ama cid marka waxaweeye ilaa uu ka yeelo mid ka muudsanaysa yacnii cid kale inay uga muudsato ciddaa kale uu yidhahdo ka muudso waa cidaan ka qashaafayn farihiisa waa inay noqotaa sida marka waxaan yani ilmihiisa ama ubadkiisaoo kale inuu noqdo ama zawjadiisoo kale cidaan ka qashaafaynoo kale inay uga muudsato ama isagu ka muudsado marka yulciqaha bimacnaa yajcalu hayrahu yalcaqaha yani cid kale wuxuu ka yeelayaa mid ka muudsanaysu ka yeelaya oo amraya inuu ka muudsado xataa yalcaqaha ilaa uu isagu ka muudsanayo aw yulciqaha ama cid kale uu ka yeelayo mid ka muudsanaysa oo cid kale uga muudsato ilaa taasi ay dhacdo farihii aanu masixin oo tuwaalka iska marin cuntadii saa u saarsaaran aanu markaa tuwaalkii aanu marin muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waxaa la reebay oo la diiday cuntadii marka waxa waxaweye in biyaha ama la yska raaciyo ama yadaan laga muudsanin farihii tuwaalka in layskaga masaxo waxaa dhici karta barakadiiba inay farahan ku hadhay marka barakadii dadaal lagu dadaalayo daraaddeed waa in markaa farihii laga muudsadaa ama cid kale marka waxaweeye ha uga muudsato ama isaguba ha ka muudsadeen base aan barakadu u seegin tawaaducna waa ku jiraa cuntadii oo la ixtiraamayaana waa ku suganta waa nahyi falaa yamsax asaabicahu xataa yalcaqaha aw yulciqaha xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wacan kacbi bni malikin radia allaahu canhu qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaakulu bialaai asaabic kacbi bni malik waxau yidhi waxaan arkay rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay yaakulu xaalu cunaayo bialaai asaabic saddex farood xaalu wax ku cunayaan arkay faidaa faraqa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka faaruqo laciqahaa waa muudsan jiray faraha ayuu muudsan jiray rawaahu muslim muslimba ayaa soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex farood inuu wax ku cuni jiray ayaa laga qaadanaya culammaduna waxay ka daliishadeen inay mustaxab tahay saddex farood in wax lagu cuno inay mustaxab tahay baa laga qaadanaya saddex farood in wax lagu cuno inay sunno tahay oo mustaxab tahay oo saa la jeclaysanayo ayaa laga qaadanaya xadiis kaloo la soo wariyey waa jiraa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waqtiyada qaarkood inuu shan farood wax ku cunay laakiin xadiiska kale waa daciif ma asixin xadiiska kale ee shanta farood sheegaya daciif weeye oo ma asixin markaa saas weeye way bannaantay ka badan in lagu cunaa laakiin sidani waa sida mustaxabka ee fiican weeye ee raacitaan nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacayo qofkii markaa ku dayasho nebiga uu ku dayanaayo ee u sameeyeyna insha allahu ajar ayuu ka helayaa faraha waa saddexda farood ee midigta marka weeye oo marka waxa noqonaya yani suulka iyo farta murdisada ah iyo farta dhexe waa saddexdaas waa saddexdaas wey waa suulka waa gacanta midig marka koowaad saddexdaas ka mid yihiin saddexdaasna marka waxay noqonayaan suulka iyo farta murdisada ama marka almusabbixa iyo farta dhexe saddexdaa farood ayay noqonayaan saddexda farood ee xadiisku sheegaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk